alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin baabu lkhawfi min ashirk ma maqsuudu hada lbaab haye bayaanu almuujibaat alkhawfi min ashirk طيب جزاك الله خير موجبات الخوف من الشرك adilada musanifku uu sheegay ay koobsanaysaa waa afar baynu nidhi afartaya sheegaya fadal ana shirka laa yakfiruhu اllah ko hay ida maata caleyh اlcabd laba ana shirka khaafa minhu abu اlanbiya wa imaam اlmuwaxidiin wakhaliil الraxman ibrahimu calayh الsalaatu wasalaam saddex ana nabiya khaafa shirka calى asxaabi fagayruhm أwlى bاlkhawfi minh afar ana shirka maanic min dukuli اljanة wamuujib lidukuli الnar ayb waxyaabaha waajibinaya shirkiga in laga baqdaba afartaasi ku kooban yihin way ka badan yihin nacam ayib shirku luqatan waa maxay aye almusaawaatu almukhaalaطatu ha almusaawaatu wاlmukhaalaطatu wاlmushaarakatu wاlmuqaaranatu wاlnasiib macaani badan baa loo isticmaalaa ayib sharcan maxay shareecadu shirki u taqaanaa fadal ku celi jaclu shayin min khasaa'is illaahi ligayri weli in baa dhiman taxriifki aw aye akmil jazaaka allah khayra aw aw ishraaku gayr اllahi fi shayi min mutacalaqaati khasaa'isihi wa axkaamiha ayib maadaama macaanida shirkiga ay ka mid tahay fi lugati اlcarab aلtaswiya hal yushtarط fi xaqiiqaة الshirk an takuna hunaka taswiyaة taamaة bayn الkhaliq wاlmakhluuq aye hal yushtaradu dalik laa yushtarط hadduu shirkigu macnahaasoo qura lahaan lahaa baa la odhan lahaa waa shardi lakin shirkiga macnihiisu almusaawaat taama ama almuطlaqa marka horeba ma aha macaani kalena waa leeyihi marka almusaawaatu qad takunu fi kuli اkhasaais waqad takunu fi bacdi اlkhasaais aqsaamu shirki yaa sheegaya aye fadl الshirk اlأكbar الshirk اlأصغر ayib shirku daahir iyo shirku lkhafiyina waa loo qaybiyaa taas waa taqsiim kale wey alakbar waa calaa siiqati afcal afcalu tafdiila shirkiga u weyn baa macnuu iyo alasqar shirkiga u yar ka u weyn iyo ka u yar aye waa bimacna alkabiir lugat lcarab way ku timi siiqatu afcal in loo isticmaalo bimacnaa faciil sheekh baynu sheegnay shirkiga markuu labadiisan qeybood sheegay yihi ashirku alcadiim washirku sagiir waa kuma aye alraagib alasfahani kitaabkiisa almufradaat fi gariib اlqur'an tacriifka shirkul akbarka ma huwa shirku lakbar fadal alishraak fi khasaais illah ishraaku gayr illahi fi khasaais illah jaclu shay min khasaais illahi ligayrihi waa shirkiga khasaaista lafteeda gala sawaء kanat اlkhasaais fi الrububiya aw fi اluluhiya aw fi اlasma wالصifaat ayaa shirkulakbara ma yktaصu اllahu bihi nawcaani baynu nidhi haddaba ila waxaa lagu odhan karaa markaad ilaahay cilmi u sugto makhluuq ale cilmi u sugto shirki baad ku dhacday marka macrifatu anwaac ma yktaصu اllahu bihi faa'idada ay leedahay halkaasoo kale soo baxaysa waa nowcaan ma yktasu bihi llahu nowcaan الnowع اlأwl ma yktasu biaslihi wa kamaalihi asalkiisa aslu صifa iyo kamaalkeedaba uu la gaarsa tusaale maxaa ah aluluhiya lama odhan karo ilahay kamaalkeedu la gaaraya asalkeeda waa lala wadaagaa allahu laa ilaha ila huwa nooc laba ma yktasu bikamaalihi laa biasli kamaalkiisa xaaladday sifadaasi dhamaystiran tahay un buu la gaarya laakiin asalka lama gaar aha tusaale maxaa ah alcilmu alqudratu alsamcu albasaru wagayru dalika min asifaat alati yatasu biha alkhaaliqu walmakhluuq walakin yaktasu alkhaaliqu bikamaaliha kamaalkeedu buu khaaliqu la gaari waay qaala musanifu nacam intaynaan u geel hadalka musanifka waxaynu ku jiray noocyada shirkiga alakbarka ayaynu sheegnay tacriifkiisa iyo alaxkaam almutacaliqa bihi annowcu thani nooca labaad anwacda shirkiga waa ashirku baynu nidhi shirkulasqarka xadayntiisa iyo tacriifkiisa culimadu xooga way isku khilaafaan culimada qaarkood waxa ha shirku اlasqar huwa kulu ma kaana wasiilatan ila shirki اlakbar kulu maa kaana wasiilatan ila shirki اlakbar wax kastoo dadka gaadhsiiya oo ah waddo dadka shirkiga weyn gaadhsiisa ayaa shirkula ayaa shirkulasqara ah. imaamu sicdi baa kamida ah culimada tacriifkaa sheegtay lakin tacriifkaasi maanicna maaha jaamicna maaha tacaariiftana waxaa loo shardiyaa an takuna jaamicata limacaani almucaraf maanicata min dukuuli gayrihi في tacriif tacriifku waa inuu koobayo macaanida kala qeexayo ee la tacriifinayo mid aan isaga ahayn inuu soo galana waa inuu diiday marka tacriifkani jaamicina maa maanicina maa oo waxaa jira kabaair arrimo kabaaira wasiilo waa ila shirki اlأكbar shirkulasqarna aan ahayn waxaa kaloo jira kabaair aan shirkulas shirkulasqarka wasiilo u ahayn tacriif kale culimada qaarkood waxa ay ku xadeeyeen bilmithaal tusaale un inay u sheegaan sida ibn اlqayim oo kale ama shirku lasqar fakayasiir riya buu ihahda watasanuci lilkhalq walxalif bgayr illah maadaama anwaacdiisu ay badan tahay xad jaamica umay sheegin ee tusaalun bay u sheegaan culimada qaar waxay idhahdeen ashirku lasqar waa ma ataa fi nusuus anahu shirku oo waxay adiladu shirki ku magacowday walam yaxkum isharcu calaa faacilihi bilkufri walkhuruuj min alislaam maca haada qofkii sameeyey islaamnimadiisu ay sugan tahay oo sharcigu aanu ku xukumin gaalnimo iyo islaam ka bax oo maslaga nawowiya ibnu qasim iyo ay mareen waa tacriif wanaagsan lakin de xaqiiqadii shirkul asqarka ayaanu caddaynayn xukumkii shirkul unbuu sheegay inuu xukumkiisu yahay inaan lagu gaaloobin oo diintaan lagaga bixin shayga xadkiisa waa lagu xukunkiisa waa lagu qeexi karaa lakiin waxaa ka fiican oo la isku waafaqsanya in xaqiiqadiisa lagu qeexo alaqrab fi tacriif الshirk اlasqar an yuqaal inahu jaclu shay min mutacalaqaati khasaa'is اllahi wa lawaasimiha wa axkaamiha ligayrihi saynu tacriifka guud kusoo sheegnay waa in wax kamida waxyaabaha la tacaluqee la xidhiidha khasaa'ista ilaahay iyo lawaasimteeda iyo axkaamteeda ilahay cid aan ahayn loo yeelo jaclu shay min mutacalaqaati khasaa'is اllahi wa lawaasimiha wa axkaamiha ligayrihi marka waxaa ku kala caddaanaysa shirkul akbar iyo shirkul asqar waxay ku kala duwan yihin fa fi shirki اlakbar yajcalu اlcabdu shayئa min khasaa'is اllahi ligayrih shirkul akbar marka la taagan yahay macnaheed waxa weeye addoonku wax khasaa'istii ilaahay ka mida wuxuu ilaahay la gaar ahaa ayuu ilaahay cid aan ahayn u yeelay ama fi shirki اlasqar falaa yajcalu اlcabdu ligayr اllahi shayئa min khasaa'is illah shirkul asqarka addoonku wax khasaa'istii ilaahay ka mida cid aan ilaahayn u yeeli maayo ila haddii u yeeli laha shirkul akbar bay noqon lahayda haddaba ishraaku muxuu dhacayaa alshraaku fi shirki اlakbar yaqacu fi lkhasaa'is saynu aada ugu celcelinay oo wadaajinta khaaliq iyo makhluuqa la wadaajinaya shirkulakbar marka la taagan yahay wuxuu gelayaa khasaaista ama fi shirki اlasgar fainamaa yaqacu min alcabdi ishraaku fi shayi min mutacalaqaati khasaa'is illahi wa lawaasimiha waxaan khasaaistii ilaahay ahayn laakiin khasaa'ista ilaahay ku tacalluqsan oo la xidhiidha waxyaabaha ka laazimaya ah waxyaabaha xukumka u ah ayuu ishraagu dhacayaa tusaalaha si fiican loogu fahmaya o ida tawajaha bilcibaadati ilaa gayr اllah shirkun akbar baan soo shirkun asqar cibaadada lafteeda wuu samaynaya cid aan ilaahay ahayn wa shirkun akbar lianna alcibaadata min khasaa'is illah oo ilaahay subxaana wa tacala allah ayuunbaa ilaaha macbuud xaqah waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu bilwaalideyn ixsaana laakiin shirkul asqarka cibaadada lafteedii cid aan ilaahay ahayn subxana wa tacaala yani u samayn maayo wa kama yatawajahu qalbuhu fi lcibaadati ilaa madxi lmakhluuq cibaadadan wuxuu u sameynayaa lilah salaada lilahi buu tukanaya ilahay buu tukanaya sadaqadan lilaahi buu bixinayaa laakiin qalbigiisu wuxuu daymoonayaa isla markaa oo uu doonayaa addoomuna inay ku ammaanaan marka waa shirkul asqar lannu fi lxaqiiqa lam yaqsidhu bilcibaada cibaadadan waa salaada ama sadaqada makhluuqa ulamu qastin makhluuqa daraaddii u samayn maayo wa laaxadahu fiiha wajacala lahu qadra min lawaasimiha cibaadaduu ilaahay u sameynaya dhexdeedu makhluuqa xaggiisa daymooday ou laaxiday kaman yuqsiru bigayr اllah fahuwa lam yajcal lilmakhluuqi xaqiiqata tacdiim waa qofka ilaahay cid aanayn ku dhaarta haddii weyneynta xaqiiqadeedii uu makhluuqa u yeelayo de waa shirki akbar lannu jacala shayan min khasaais illahi ligayr illah laakiin isagoon makhluuqa sida ilaahay u weyneyneyn ayuu makhluuqii ku dhaartay xaqiiqa tacdiim isagoon u yeelahayn laakiin jacala lahu qadra min axkaamihi walawaasimihi khasaaista ilaahay axkaamteeda iyo lawaasimteeda waxaa kamid a in isaga un lagu dhaarto oo cid kale aan lagu dhaaran waxaa la mida ah, waxaa loo yaqaano shirkulalfaad oo kitaabkan xaggiisa dambe aynu ku arki doono sida inuu idhaahdo maa shaa allah washita hadduu qofku u jeedo doonista ilaah iyo doonista makhluuqaa siman oo kamaalka doonista ilaahay ay leedahay baa doonista makhluuquna ay leedahay taasi waa shirkul akbar laakiin isagoo intaa ujeedin bu uhi maa shaa allah washita waa taswiyatu gayr اllahi biاllahi fi lafd xagga ereyga iyo dhawaaqun buu ilaahay iyo makhluuqa uu ka simay lakiin xagga qasdiga iyo xaqiiqada kamuu simin walam yaأti bilmusaawaat fi اlkhaasiya oo kamaalulmashi uu ku sifaysan yahay addoonku siduu ilahay ugu sifaysanyay qasdigiisu kaa maaha wa inamaa ataa bilmusaawaati lafdiya marka shirku fi اlasqar laa yaqacu fi shay min khasaa'isiga khasaaistii ilaahay ka mida ilahay cid aanan u yeelaya ma wainamaa yaqacu fima lahu tacalluqu bilkhasaa'is lawaazim waaxkaam waxyaaba ka laazimaya khasaaista ama axkaamta khasaaista ka mid a ayuu ilaahay cid aan ahayn uu u yeelayaa axkaam baa ka dhalanaysa shirkul waxaa ka mid ah shirkul asqar laa yuxbit lcamala kulahu camalka oo dhan ma buriyo oo lama odhan markuu shirkul asqar sameeyo wuxuu camal saalixa hore u sameeyey o dhami u buray lama odhanayo wa inamaa qad yuxbitu bacd alcamal camalka barhkii inuu buriyaa dhici karta oo hadduu riyaa sameeyo camal saalixa dhexdii dee camalkaasi uu ka burayaa laba shirkul asqar laa yukriju lmucayan can lislaam qofka mucayanka uu ka dhacay islaamnimada ka saari maayo laguma gaalo gaalnimo maaha shirku اlأصqr laa yukhaladu saaxibuhu fi الnaar walaa yakunu maxruuma min aljanna hadduu ku dhinto naarta lagu waarin maayo mid jannada ka qadana noqon maayo xataa hadduu naar ku galo sida kabaa'irta iyo dembiyada kale ayaa laga soo saaraya janno uu ku dambeynaya shirku اlأصqr laa yamnacu اأxkaam almutacaliqa bilmuslim xayan aw meyitan axkaamta qofka muslimkaa loo yeelay intuu nool iyo markuu geeriyoodo shirkul asqarku qofkii u diidi maayo oo axkaamta intuu nool iyo uu leyahy waxa kamid inuu gabadh muslimada guursan karo marka lama odhanayo shirkul asqar buu sameeyo guurka muslimaddu xaaraan buu ka yihi markuu dhinto axkaamtiisa waxaa ka mid ah in lagu tukadaa inay waajibta hadduu shirkul asqar sameeyo la odhan maayo cidiina kuma tukan karto mar hadduu shirkulasqar sameeyo shirkulasqar yuxbitu ajra alcamal aladi waqaca fiih ajarka acmaasha o dhan ma baabiiyo ee camalka uu dhexdiisa dhacay ayuunbu ajarkiisa baabiinaya shirku lasqar waa kabiira min kabaa'ir الdunuub oo culimadu waxay isku khilaafaanba hal hal huwa akbar min jamiic اlkabaa'ir dembiyada kabaa'irta o dhan miyuu ka wenya shirkulasqarku الzina shurb الkhamr alqatl miyuu ka wenya maadaama isaga magaca shirki la siiyey isagoon gaalnimona aan ahayn mise kabaa'irta la jinsigaabuu ka wenyi waa masale ay culimadu isku khilaafaan wax daliilo cad oo kala saarayana maan arag kolley masala haddaba jirta ay culimadu isku khilaafeen baabkeennana xidhiidh weyn la leh masaladaasi waxa weeye waxaynu soo aragnay shirkul akbarka qofku haddii uu ku dhinto inuu ka toobad keenin inaanu ilaahay u dhaafayn waana sida nasul aaya uu tusiyey ashirku lakbar laa yukfaru ila bitawba in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa shirkul asqarka haddaba u kaalay hal yumkinu an yakfirahu llah min gayri tawba ma dhici kartaa ilaahay addoonka shirkul asqarka inuu u dhaafo isagoon toobad keenin oo maa duuna dalikada miyuu soo gelaya mise an yushraka bihiduu ku jiraa cumuumkeeda calaa qowleyn bay culimadu isugu khilaafeen qowla kood wuxuu leeyahay ashirku اlasqar laa yugfar shirkulasqarka addoonka towbad la-aan loo dhaafi maayo o in allaha laa yakfiru an yushraka bi ishraakan bihi ishraakan oo nakira fi siyaaqi annafy oo cumuum tusinaysa ayuu soo gelaya oo ishraakan taasi waa lafdun oo yashmal anwaac ashirk alakbar walasqar baa soo gelaya cadad min alculamaa baa qowlkaa doortay sheekh cabdiraxmaan ibn xasan baa ka mid a kitaabkiisa quratu cuyuuni lmuwaxidiin waana aqwaasha shaikh lislaam ibnu taymiya mid ka mida wey haddaba la soco culimada yidhi shirkul asqarku xagga dhaafid la-aanta shirkul akbarku kala mid yihi oo ilaahay towbad la-aan dhaafi maayo iyaga laftooda qowlkaa macnihiisa isku khilaafay ilaahay dhaafi maayo macnihiisa waa maxay ma macnaa laa yakfir اllahu ashirk اlasqar qaar waxay yidhaahdeen macnuu waxa weeye laabudda an yadkula الnaar walakin laa yukhalladu fiiha mar hadduu shirkulasqar bad sameeyo xataa muwaazana beyn alxasanaat wasayi-aat loo eegi maayo walow xasanaadkiisa kale aada ha u badnaadaan mar hadduu shirkulasqar bad sameeyo inuu naar galaa waa lagama fursadaan laakiin naarta lagu waarin maayo ila gaalnimo maahe culimada qaarna waxay yidhaahdeen shirkul asqarka ilaahay ma dhaafo macnaheedu waxa weeye yani yadkul fi lmuwaazana beyn alxasanaat wasayiaat dembiyada kale hadduu zine ku dhinto khamri uu cabbay fawaaxish kale inuu ilaahay u dhaafo oo marka xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa laysu miisaamayo aanay gelin ayaa dhici karta sida aayaddu tilmaantay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dembigii dee hadduu ilaahay u dhaafo waa laga dhiliidgaraynaya waa laga tuuraya sayi-aadkiisa almuwaazana bayn alxasanaat wasayi-aat ma gelaya weyaan macnaheedu marka qoladan waxay leeyihin anagu uma jeedno shirkul hadduu sameeyo ilowba ilow waa inuu naar galo ee waxaanu u jeednaa un laga tuuri maayo oo wuxuu gelayaa almuwaazana bayna alxasanaati sayad oo sayi-aadkiisa isagu mar walba uu ku jiraya halka kabaairta kale ay suurtagal tahay in sayi-aadkiisa laga tuuro o ilaahay uu ka dhaafo marka dee haddii ay sayi-aadkiisu bataan oo shirkul asqarki uu ku jiro markaa naar buu gelaya haddii ay say xasanaadkiisu bataan oo sayi-aadkiisu shirkul asqarku uu ku jiraa ay yaraadaanna macnaa naar geli maayo saasaan ujeednaa bay dhah waayo waana siduu ikhtiyaaray sheekh cabdiraxmaan ibn اlxasan wuxuu ama alasgaru ka yasiir riyaaya hada laa yukafar rican addoonka loo dhaafi maayo ila birujxaani sayi'aati bilxasanaat isagoo shirkul asqar ku dhinto oon ka toobad keenin <clears throat> inaanu naar gelin baa dhici karta oo marka laysu miisaamo xasanaadkiisi iyo sayi-aadkiisi oo shirkul asqarku uu sayi-aadka mar walba ku jiro laga tuuray hadday xasanaadku bataan isagoo shirkul asqar ku dhintay haddana naar geli maayo marka labada qowl waad kala fahamtay qowl wuxuu leeyahay hadduu shirkul asqar ku dhintaba yadkulu الnaar sawaaء rajaxat xasanaathu aw sayi-aathu so waadix ma lakin laa yukhalladu fiiha qowlo wuxuu leeyahy maya loo dhaafi maayo macnaheedu waxa weeyaan almuwaazana bayn alxasanaat wasayi-aat buu gelaya oo isaga laga tuuri maayo halka sayi-aadka qaarkooda kale ilaahay subxana wa tacaala hadduu doono uu ka tuurayo isaga laga tuuri maayo mar walba sayi-aadkiisu ku jiray laakiin naar ilowba ilow ma gelaya maya hadday xasanaadkiisu bataan isagoo shirkul asqarku sayi-aadkiisa uu ku jiro inaanu naar gelin ayaa waxa weeyaan dhici karta qolada leh shirkul asqarka lama dhaafayo ha yidhaahdaan ilowma ilow naar buu ku gelaya ama ha yidhahdaan muwaasanadu buu gelayaa daliilkoodu waa ad waa aayadda suurat الnisa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yasha an yushraka antu waa tii masderiyada ahayd iyada iyo ficilka mudaaric ee ka dambeeya masder baa laga dhalaalinaya laa ykfiru ishraakan bihi buu macnuu noqonaya shirki yeelis loo shirki yeelo ma dhaafo ishraakanna markaa waa nakiro nafyi uu ka horeeyo nakirada uu ka horeeyana cumuum bay faa'iideysaa marka macnaha aayaddu wuxuu noqonayaa in allaha laa yakfiru ishraakan bihi aayaddaas ayay deliishadeen laakiin deliishiga aayadda ay deliishadeen nadar baa ku sugan maxalu nisaacu maaha aayadda cumuume ku jiraa taa waa la isku waafaqsanya oo an an yushraka bihi ishraaka bihi lakin maxalu nisaacu waxa weeye fi taxqiiqi manaat الcumuum oo shirkigan aayaddu ay caamka ku tahay ma shirkul akbarkaa ah. mise waa waxa shirki la yidhaahdo oo dhan qolada le loo dhaafi maayo waxay le waxa shirki la idhaahdo o dhan oo la walasa qolada le waa loo dhaafay waa in loo dhaafa waa dhici kartaana waxay leeyihiin shirkul akbarka ayay caam ku tahay yacnaa iskuma haysanno shirkiga aayadda lagu sheegay inuu caam yahay laakiin waxaynu isku haysanaa muxuu caam ku yahay ma shirki oo dhan buu caam ku yahay se akbarku caam ku yahay qolada le markaa in loo dhaafo waa dhici kartaa waxay leeyihiin akbarku caam ku yahay wayadullu calaa dalika siyaaqu laaya aayadda siyaaqeedaa tusinaya in shirkiga ay ka hadlaysaa shirkul uu yahay hadda u fiirsado hadalkaas siyaaqeedu siduu tusinayaa awala liannaha fi mukhaaabati kufaarin asliyiin aayaddan horta iyay la hadlaysaa aayaddani kufaar asliyiin oon diintaba soo gelin bay la hadlaysaa culimada taa sheegtay ibnu jariir baa ka mid ah, a oo maxaa u daliila waxaa aayadda ka horeeya ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalna musadiqa lima macakum soo ma in ahlukitaab la hadlayso mar labaadka tarkiib اlaaya yadul calى ana almuraada bالshirk ashirk اlasr aayaddu qaabkay u rakibanta oo saynu sheegnay waxaa ka horeeya khiطaab lilkufaar اlasliyiin waxaa kaloo ka dambeeya wax tusinaya shirkiga inuu shirkul akbar yahay in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad iftaraa iثma cadiima wasfigana shirkul akbar kaa leh waxaa kaloo aayadda kale in yadcuuna min dunihi ila inaatha wan yadcuuna ila shayطaana marida oo dad asnaam caabuda gayr اllahi caabuda shirkul akbar ku jira inay aayaddu ka hadlaysa ayay taasina ay tusinaysa selafka qaarkoodna waxaa ka laga soo wariyey sa cabdillahi ibnu cabaas oo kale aayaddan inay ka hadlayso ay ku tacalluqdo biman maata wahuwa kafirun aw mushrikun cabdillahi ibnu cabaas markuu fasirayey walaysat الtawbaة liladiina yacmaluuna الsayiئaat xatى ida xadara axadahm اlmowt qaala inii tubtu اlآn waliladiina yamuutuuna hm kufaar ayaa wuxu uhi faأnzla اllahu tabaaraka wataعalى bacda dalika in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru ma duna dalika liman yasha labada aayadood buu isku xidhay kaa kufriga ku dhintay iyo aayaddan aynu ka hadlayno natiijada kasoo baxaysaa markaa maxay noqonaysaa aayaddan inay ka hadlayso qof shirki ama kufri ku dhintay cumuumka aayaddana wa inagii nidhi laysa النizaacu fi cumuumi lafdi اlaaya oo an yushraka bihi lafdi caama inuu yahay layskuma haysto wainama النizaacu fi manaati hada اlcumuum wa taxdiidi mowdicihi an yushraka bi ishraakan bi waa caam lakin muxuu caam ku yahay weeye maxalunisaac shirki oo dhan hal huwa caamun fi kuli ma yusama shirkan aw fi khusuusi shirki اakbar waay waxyaabaha taa sii xoojinaya waxaa kamida rajaxaya ayaddani shirkiga ka hadlaysaa shirkulakbar inuu yahay oon loo deliishan karin shirkulasqarka ilahay inaanu dhaaf ahayn aayado aayaddan shabaha baa jira oo haddii qaacidadaa lagu socdo sidaa aayadda ay u fasireen qolooyinka yidhi shirkul asqarka ilaahay ma dhaafo yacnaa ishkaal weyn uu ka dhalanayo oo usluubkan cumuumka ayuu ilaahay ku isticmaalay axkaam xukunka ayaddani ka hadlayso shabah waxaa ka mid a inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanata wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar waa caamo dee mantu cumuum bay faa'ideynaya soo ma yushrikna waa ficil mudaaric oo dhacay fii siyaaqi shar oo manta shardiyada baa ka horeysa marka haddee masterkii asalka u ahaabaa isaga laftiisa lagu awilayaayo nakiru isna noqonaya ila afcaasha asmaaba waa sala asmaadana waxa waa sala nakiro marka miyaynu odhan karnaa aayaddan qof kastoo waxa magaca shirki leh magaca shirki lagu sheegi karo sameeyey jannadu xaaraan bay ka tahy oo shirkul asqarka qofka ku dhinta janno geli maayo naar buu ku waaraya miyaa la odhan karaa soo lama odrhanayo aayaddan cumuum ha faa'ideyso laakiin manaat lcumuum waa ashirku lakbar taana saasoo kalea la odhanaya ashirku fi hadi اlaaya jaءa bsiiqaة اlcumuum fahal yuqal alaaya tashml akbar wاlasqr binaءa عalayhi fasaaxibu shirk اlasqr laa yadkulu اjanata abada wamaawahu naar miyaa la odhanaya maya tanna waa lamid waxaa la mida walaqad uxiya ilayka wailى اladina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhasiriin shirkigu fi hadi laaya isna waa nakira fi siyaaq الshard waana min siiq اlcumuum marka miyaa la odhanaya akbarki iyo asqarkii way shamlisanaysaa binaءa عalى hada ina الshirka اlasqara yuxbit اlcamal miyaa la odhan karaa waa maya camal oo dhan buu buriyaa lama odhan karo ee waa in la yidhaahdo aayaddani shirkiga ay caamka ku tahi waa shirkul akbarka marka aayadaha marka waxaa la odhanayaa idan aayat الnisa iyaduna maksuusaة bishirki اakbar id laa farqa beynaha wa beyna hadi اlaayaat sida aayadahan shirkiga ku jira oo lafdigiisuu caam iyo shirkul akbarka loogu fasiray ayaa shirkiga aayat nisa ku jira oo lafdigiisuu caam yahayna shirkul akbarka lagu fasirayaa litilka alqaraa-in aynu sheegnay awgeed shirkiga qofku inuu ka baqaa hamaraad bay leedahay hamaraat اlkhawf min ashirk waxaa ka mid a tacalum shirki liyaxdarahu qofku hadduu ka baqanayo shayga uu baranaya suu isaga ilaaliyo dad libaaxa ka baqanays ni libaaxu siduu eegi aan iska eege maska haddaad ka baqan masku siduu eegi maska mid subxaaniin la yidhaha baa jira oo dadkaa waxba yeelin iyo mid halaq la yidhaha halis oo kaaga soo qaadayso niba labada i kala tilmaan kala baranaysaa soo ma shirkiga haddaad ka baqanaysana waad baranaysaa waxaa kale oo midhaha kamida ah arrintaa tacalum tawxiid licamal bi wa tawxiidkii barato si aad ugu camal fasho waxaa kamida kahrat listicaanati billahi min ashirk in badan baad ilahay shirkiga ka magan gelaysa oo isma dhiganaysa waxaa kamida tanmiyat likhlaas fi lqalb ikhlaaskaad qalbigaaga ku korinaysaa musanifku raxima llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay shan daliil oo maqsuudka baabka u daliishaday adaliil اأwl waa qowl الlahi tacala ilahay uu yihi in اllaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka biha ishraaka bihi shirki yeelis loo shirki yeelay shirka akbar wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna dalika intaa wixii ka hooseeya liman yashaa ka uu doone ayuu ilaahay u dhaafaa marka qowlkii labaad waan ilaawey maan sheegin qowlka labaad wuxuu odhanayaa shirkul asqarku kabaairtuu la mid yaho taxta almashiica buu soo gelayaa oo yakfiru maa duuna dalika liman yashaa buu soo gelaya mar haddii la yihi shirkiga fi laaya waa alakbar asqarki maa duuna dalika buu soo gelaya aayaddan macnaheedu waxa weeye an allaha laa yakfiru liman waqaca fi shirk ila bitawba qofku hadduu shirkul akbar ku dhaco ilaahay uma dembi dhaafo shirkul akbarkaa kama dhaafo inuu ka toobad keeno mooyaane hadduu toobad keeno towbadda dembiyado dhan waa lagu dhaafaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ay bitawba qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaa macnaheedu noqonaya markaa qof shirkul akbar ku dhacay towbad mooyaane wax kale ilaahay ugu dhaafi maayo wa yumkinu an yakfira maa duna ashirki min adunuub bigayri tawbati dunuubta kale shirkiga ka hooseysa waa suurtagal ilaahay addoonka inuu u dhaafo oo aanu ku ciqaabin xasanaadkiisana aanay nuqsaamin oon muwaasanada aan la gelin hadduu ilaahay subxana wa tacaala doono wayakfiru maa duna dalika baa la yidhaha ayadda maa duna baa la isticmaalay lama odrhan maa siwaa dalika lama odhan wixii kaa ka soo hadha waayo waxaa jira waxyaabo aan shirki ahayn haddana ilahay aanu dhaaf ahayn sida dee alkufru lakbar ile kufrigu uu ka caamsanya shirkiga soo ma xebel lagu gaalooba ayaa jira oo haddana aan shirki ahayn marka haddii la odhan laha ma siwa ma ma siwa dalika haddii la odhan lahaa dee dunuubta shirkiga ka yar waxaan ujeeda haddii ma ah, haddii la odhan ma siwa dalika wixii kaa ka soo hara iyu ayuu ilaahay dhaafaa dee kufrigiibuu dhaafaa bay noqon lay iyo nifaaqii ictiqaadiga ahaa alkufru اlakbar iyo annifaaq اlictiqaadi xagga inaan la dhaafahayn ila bitawba inuu addoon ka toobad keena mooyaane shirkul akbarkay kala mid yihin wayakfiru ma duna dalika macnaheedu waxa weyaan ma duna dalika macnaa wax shirkiga derajo ahaan ka hooseeya xagga dembinimada oo waxa derajo ahaan ka hooseeya waa maxay dee waa dunuub adunuub gayr lmukafira oo dembiyada aan lagu gaaloobin adilada ahlu sunnaha ee u xooga badan ee u cadaanta badan ayaa aayaddani ka mid tahy ee tusinaysa wixii aan markaa gaalnimo ahayn inay suurtoodo ilaahay addoonku isagoon ka toobadkeenin inuu dhaafo maaduna waa caam ma duna dalika waa ma mawsuula min siiq اlcumum lihada wuxu uhi ibnu jariir wqad abaanat hadihi اlaaya ana kula صaaxibi kabiirati fafi mashiiئat اllah ayaddan waxay caddaysay qof kasta oo dembi kabiira oo gaalnimo aan ahayn ku dhintaa inuu ilaahay doonistiisa hoos yaalo in shaa cafaa canhu wa in shaa caaqabahu calayh hadduu doono ilaahay wuu cafin oo ku ciqaabi maayo xasanaadkiisana nuqsaamin mayso hadduu doono ilahay uu ku ciqaabi maa lam takun kabiiratan shirkan biاllaah haddaanay kabiiradu shirki ahayn buui alkhawaarij walmuctazila ma ogola waxay leeyihin qofku hadduu dembi ku dhinto aanu ka toobadkeenin gaalnimo wayaanu hana naartuu gelaya weliba waa ku waaraya bay leeyihin alwaciidiya waa ta la idhaahdo wa yucmiluuna adilat alwaciid walaa yucmiluuna adilat alwacd aayaddan maxay kaga jawaabayaan waxay leeyihiin waa qofka toobad keenaa loo jeeda wayakfiru ma duuna dalika liman yashaau idaa taaba ka toobad keene adduunya intuu joogay baa loo dhaafiya weyaan aayaddu kaasina waa tafsiir aan sax ahayn waayo hadduu macnuhu yahay dembiyada shirkiga ka hooseeya qofka ka toobad keenaa loo dhaafaya maxaa laga kala qaaday shirkiga iyo dembiyadaas ila shirkigaba haddii laga toobad keeno waa loo dhaafayaa bilijmaaci marka aayaddu tacumu altaa'iba walmusira qofka toobad keena ee dembiyada ka toobad keenay iyo kaan ka toobad keenina ku dhintay intaba way shamlisanaysaa aayaddani maqsuud lbaab oo ahaa bayaanu muujibaat اlkhawfi min ashirk siday noo tusinaysa ana fiiha ana shirka laa yakfiruhu اllah aayadda waxaa ku jirta shirkiga ilahay inaanu dhaafin idaa maata calayhi اlmarءu hadduu qofku ku dhinto min gayri tawba wamaa laa yakfiruhu allahu falkhawfu minhu waajibun waxaanu ilaahay kuu dhaafahayn oo haddaad ku dhimato aada cadaab ku mutaysanaysa inaad ka baqata haddaad caqli leedahay de waa waajib wamaa laa yakfiruhu allahu falkhawfu minhu waajibun daliilka labaad ee adilada baabku waa qaala alkhaliilu calayhi salaam wajnubnii ilaahay u iga fogee aniga iyo baniya inamadaydaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaam ey cibaadat alasnaam asnaamta caabudistooda naga fogee aayaddan ilaahay wuxuu ka sheegay nabiy llahi ibraahim anahu kana yadcu llaha an yubcidahu wa baniihi can lwuquuci fi shirk inuu ilaahay ka beryi jiray isaga iyo inamadiisaba ilahay inuu ka fogeeyo shirka wa hada daliil calaa khawfihi min ashirk inuu ilaahay ka beryi lahaa ilaahay aniga iyo inamadaydaba shirki inaanu ku dhacno naga ilaali waxay daliil u tahay inuu shirkiga ka baqanayay oo qofku wuxuu ka ducaystaa wuxuu ka baqanayo u dhibsanayo mar haddii nabiy llahi ibraahim xaalkiisu uu sidaa yahay nabiy llahi ibraahim oo ah min almuxaqiqiina liltawxiid fagayru awlaa bilkhawfi min ashirk ciddaan isaga ahayn tawxiidka aan taxqiijin macrifatan wa camala bihi ayaa baqahan u mudan walihada wuxu uhi ibraahim الtaymi sida ibnu abi xaatim uu ku wariyey tafsiirkiisa man ya'manu اlbalaaءa bacda qowli ibraahim balaayadaa shirkiga ladha ayaa ka aamin noqon kara nabiy llahi ibraahim bacda qowli ibraahim nabiy llahi ibraahim qowlkiisa dabadi uu yihi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam walihaada waxaa shirkiga ka aamin noqdo un oo idhaahda is yidhaahda intuu naftiisa lugooyo adigu shirki ku dhici maysid qof jaahila ah. oo aan garan ahayn xaqiiqada shirkiga iyo waxa shirki lagaga badbaado hadduu dadka kale usii tallaabo oo idhaahdo dadku shirki ku dhici maayaan see shirki ugu dhacayaan iyagoo a oo ilaahay rumaysan oo ilaahay subxaana watacaala caabudaya iyaduna way kasii daran tahay waana waxyaabaa lagu halaagsamaba almru min makr illah inaad ilaahay makrigiisa iyo xadhig maleegiisa aad ka aamin noqoto walihada wuxuu yihi sheekh cabdiraحman بn xasan fi fatxi اlmajid falaa yaأmn اlwuquuca fi الshirk ila man huwa jaahilu bihi wa bima yukhalisuhu minhu qof shirkiga jaahilka ah iyo waxaa shirkiga lagaga badbaado min alcilmi biاllahi ah inuu ilahay aqoon u leeyahy wbima bacaثa bihi rasuulahu min tawxiidi wالnahyi can الshirki bihi qofkaasun baa shirki ka aamin noqda wajunubnii wabaniya ay ijcalnii wabaniya fi janibi can cibaadati اlasnaam yani cibaadat lasnaamna ilah dhinac mari aniga iyo inamadeyda dhinacna mari macnaheedu waa baacid beynii wa beynaha aniga iyo caabudista asnaamtana kala foge waa maakuda min almujaanaba oo almubaacada ah shayga in la fogeeyo wاdacwaةu bilmujaanabati ablaq min adacwati bاtark ilahu mid ka taga iga dhig mu odhan ee iga fogee bu i oo dee mujaanabadu mubaacaday keensanaysa inuu ka fogaado oo seeraha shirkiga aanu u dhowaan iyo mufaaraqo inuu ka faaruqo aayaddani xaggey naga tusinaya maqsuud اlbaab ana fiiha ana ibrahima alkhaliil daca allaha an yujanibahu wa banihi cibaadat اlasnaam aayadda waxaa ku jirta nabiy llaahi ibraahim oo khaliil llahi ahaa ilaahay uu ka baryay isaga iyo inamadiisa inuu ka fogeeyo cibaadat اlasnaam daca allah an yujanibahu wa banihi cibaadat اlasnaam wa hada daliil calى khawfihi minh taasina waxay daliilta inuu ka baqanayey shirkiga wama khaafa minhu ibrahim aladi xaqaqa الtawxiid fagayruhu awlى bاlkhawfi minhu waxa uu ka baqay nabiy llahi ibraahim oo tawxiidka xaqiijiyey saynu baabka hore kusoo aragnay dee cidda aan isaga la mid ahayn bal aan u dhoweyn baa u mudan inay ka baqaan oo nabiy llaahi ibraahim shirkiga ha ka baqo ana ka baqi maayo aamin baan ka ahay wax sa sax noqon kara maaha caqla wa sharcan aلdaliil الthalith qaala wa fi xadiiث xadiiث waxaa ku sugan akhwafu ma shayga loogu baqo badan yahay ee akhaafu calaykum aan idinka baqaya ashirku اlasgar wey waa shirkiga yar fasu'ila waa la weydiiyey nebiga canhu shirkulasqarku waa maxay baa lagu yihi faqaala wuxu uhi alriyaa ee ashirku lasqaru shirkulasqarku alriyaa wey waa istusnimada oo qofku waxa weeyaan cibaadadii uu muujiyo ilaahay uu u sameynayey liyaraahu الnaas oo riyaagu wa an yudhira alcabdu alcibaadaةa liyaraahu الnaas fayamdaxuuh waa inuu cibaadada muujiyo si ay dadku u arkaan oo ay u amaanaan baab baana inoo soo socdo la idhaha baabu ma jaa fi riya halkaasaynu qeexidda riyaaga iyo axkaamta ku tacalluqda aynu kaga hadli insha allah musanifku xadiidkan dakarahu min gayri caswin ciddii waxa weeyaan warisay muu sheegin waa dhici kartaa inuu isago kitaaba ku qoray dabeetana nusaakda uu ka siibtay xadiidka takhriijkiisu oo uu ka dhacay inuu isagu markaa ka saahwiyu ilaabeyna waa dhici karta culimadii ka dambeysayna ay kitaabka sidiisa u daayeen oo dee kitaabka laftiisa lama farafarayn karo haddii ay wax ka dhimayn ama ka khaldan yihiin dee xaashiye iyo tacliiq iyaba xagga hoose la saara lakiin kitaabka laftiisii baan bedelaya oo meel aanu xadiidka cidda warisay sheegin baan anuu ku daraya taasi faragelin matniga aad faragelisay bay noqonaysa xadiidka imaamu axmed baa musnadkiisa ku wariyey albayhaqi fi shucab اliimaan walbagawi fi sharxi الsuna min xadiidi maxamuud ibn ibn labid sanadkiisuna waa xasan jawadahu اlmundiriyu xasanahu ibnu xajar fi buluq اlmaraam صaxaxahu sheikh اlalbaniyu fi صaxiix xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo konton wey arrinka labaad ee musanifku uu ka tegay waxa weeye lilxadiidi takmila tubayinu wajha khawfi الnabiyi min ashirki اlasqar calى asxaabi xadiidku intanoo qura maaha taa isagaaba ishaaro yihi fi xadiidin xadiid waxaa ku sugan xadiidka o dhan maan keenin weeyaan macnihi marka xadiidka wax aad u fiicnaan lahayd musanifku inuu wada keeno waayo inta uu ka tegey waxay aada u caddaynaysaa sababta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa shirka ugaga baqay nebigu wuxu uhi ina akhwafa maa akhaafu calaykum waxaan idinka baqo waxaa u daran ashirku lasqaru baa u daran qaaluu waxay dhahn wama shirku lasqaru shirkul asqarku waa maxay qaala alriyaa-u wey yaquulu llahu caza wajala liasxaabi dalika yowma alqiyaama ida jaaza annaas riyaaga dadka ku sifoobay ilaahay maalinta qiyaama markuu dadka abaal mariyo wuxuu ku odhanayaa idhabuu ila aladiina kuntum turaa-una fi dunya orda u kuwaad istusi jirteen adduunyada markaad joogteen fanduruu hal tajiduuna cindahum jazaa-an oo bal eega inaad iyaga abaalmarin ka heshaan marka dee riyaaga oo shirkul asqara in laga baqo ta keentay waxa weeye natiijadiisa aadka u foosha xun oo qofkii oo cibaadaad sameeyey laakiin riyaa uu dhexdeeda dhacay ilaahay uu ku odhanayo markuu dadkii kale acmaashoodii ikhlaaska ahayd ku abaalmariyo ordoo kuwa istusi jirteen u taga haydin abaal mariyaane waxna ma abaal mari karaan akhwafu ma akaafu calaykum e ashaddu shayna khaafu calaykum shayga ugu daran aan idinka baqayo an yaftinakum can diinikum waa shirku lasar wajhu dilaalat اlxadiid calaa maqsuud ilbaab waa maxay ana maa khaafahu nabiyu ana fiihi ana nabiya khaafa calaa asxaabihi ashirk alasqar xadiidka waxaa ku jirta nebigu asxaabtiisa inuu uga baqay shirku lasqar ana ma khaafahu nabiyu calى asxaabihi aladiina carafuu الtawxiid wawaxadu اllaha bاlcibaada faxariyu an yakhaafahu kulu axad wuxuu nebigu uga baqay saxaabadiisii tawxiidka aqoonta u lahaa ilaahayna waxiday ee ikhlaaska ku dadaalay waa wax mudan qof waliba inuu ka baqo wa ana ma khaafahu الnabiyu calى asxaabi aladiina carafuu الtawxiid waxadu اllaha bاlcibaada faxariyun wuxuu mudan yahay an yakaafa kul axad qof waliba ka baqo saxaabadii buu nebigu shirkigaa uga baqayaa maxaad markaa adigu isu malaynaysaa mar haddii sulayman ibn cabdillahi wuxu uhi shirkul asqarki haddii mid looga baqay saalixiintii sida saxaabadii oo kale maca kamaali iimaanihim iyadoo iimaankooda uu dhamaystirnaa fayanbagii lilinsaan an yakaafa alakbar linuqsaani iimaanihi wa macrifatihi billah dadkii saalixiinta kii yaraa baa looga baqay sooma iyadoo iimaankooda dhamaystirnaa dee qofka waxaa la gudban ka weyn inuu ka baqo mar hadduu iimaankiisii naaqis iyo aqoonta ilahay uu leeyay fahada wajhu iraadi musanif lahu huna maca ana tarjama tashmalu nowceyn waay xadiidkan waxaa jira xadiid kale oo mushkil ku noqonaya waa xadiidka cuqba ibnu caamir ee bukhaari muslim ay wariyeen walafdu limuslim nebigu wuxu uhi isagoo saxaabadiisa la hadlaya inii lastu akhshaa calaykum an tushrikuu bacdi xadiidkan waxaa ku sugan akhwafu ma akhaafu calaykum shirku lasqar inuu shirkul asqarka uga baqayuu nebigu caddeeyey xadiidkanna inii lastu akhshaa calaykum an tushrikuu bacdi yaعnaa idinka baqi maayo inaad dabaday shirki samaysaa lakin wax kalaan idinka baqaya walakin akhshaa calaykum اdunya an tanaafasuu fiiha wataqtatiluu fatahlakuu kamaa halaka man kana qablakum labada xadid waxaa la isku waafajinayaa in la yidhaahdo xadiidka hore shirkiga uu nebigu saxaabada uga baqay waa ashirku اlasqar xadiidkana shirkiga uu leeyahy idinka baqi maayo waa ashirku lakbar oo inaad shirkulakbar samaysaan oo khasaa'istii ilaahay cid kale aada siisaan idinka baqi maayo wayaan macnuhu kaasina waa shirkul asqarkii oo mutacalaqaat khasaais illah walawaasimiha inaad cid kale u yeeshaan baan idinka baqayaa adaliil الraabic can ibni mascuudi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllah alay waslam qaala wuxu uhi man maata qofka dhintay geeriyooda wa huwa xaal huwa isagu yadcu uu caabudayo min duuni اllahi ilaahay subxaana wa tacaala sokadii niddan miduu ilaahay la masaynayo dakala naar naartuu dhab ahaan geli doonaa rawahu الbukhaarي yadcuu adducaa hunaa yashmal ducaaء almasl wa ducaaء alcibaada isagoo baryayo wax weydiisanaya xaaladii baryadu ay cibaadada ahayd iyo isaga oo caabudayo cibaadaadkii markaa u yeelayo u samaynaya labaduba way soo gelayaan min duni اllaahi lafdiga min duni الlah in badan buu qur'aanka iyo iyo ku soo arooray culimaduna laba tafsiir u sheegaan min duuni illaahi ay maca allaahi inuu ilaahay la jirkiisa oo ilaahayna wuu caabudayaa makhluuq kalena wuu caabudayaa waayo oo ilaahay isagoo la caabudaya cid kalu macnuu noqonaya wahuwa yadcuu isagoo caabudaya min duuni illahi ay maca allah ilaahay la jirkiisa niddan miduu la masaynayo dakhala naar oo maxaa macada loo isticmaali waayey iyadoo macanahaan iyada loo jeedo ee min duuni illahi loo yihi sababta loo cabiro lianna kula man duciya maca allahi fahuwa duun allah mid kasta oo la caabudo ilaahay maci dee ilaahay subxana wa tacaala wuu ka darajo hooseeya waaba makhluuqba saa awgeed ba iyadoo maca allaahi loo jeedo min duuni illahi loo yihi macnaha labaad ay utimaadaan oo bimacnaa hayr wa huwa yadcu isagoo baryaya min duni min duni illah ay gayr allah yadcuu ilaha gayr allah niddan anniddu huwa الnadiru wاlmathiil shayga shayga la midka ah ee waxa weeyaan la masaha ah kaasaa nid la yidhaahda waxaana inoo iman doona baab baabu qowl اlahi tacalى falaa tajcalu lilahi andaadan waantum taclamuun halkaas aynu markaa anwaacu tandiidiya aynu ku sheegi doonno tandiidku wuxuu uqaybsamay itiaadu itikaadu nidin huwa shirkun akbar sida kan xadiidka lagu sheegay oo hadduu khasaaistii ilaahay cid kale kula maseeyo ama khasaaista qaar ka mida tandiid akbara kaas shirku akbarah itikaadu nidin huwa shirkun asqarna waa sida shirku lalfaad inuu ihaa maa shaaa allah wa shita inuu ilaahayo cid kale lafdi ahaan u simo isagoon markaa xaqiiq ahaan aan usimahayn lakin xadiidka waxaa looga jeeda tandiidkii shirkulakbarka ahaa waayo xadiidku wuxuu kusaabsan yahay tandiiduna waqaca fi lcibaada cibaadaduna waxay kamid tahay khasaaista ilaah ducaa lmasl iyo ducaa lcibaada tay dooneysaba ha noqotee dakla naar dukuulu naar waa noocaan dukuulu ljana noocaan iniya baynu sheegnay soo ma dukuulu naarna waa noocaan dukulu abadiyu waa dukulu calى jihati alkhuluud inuu qofku naarta galo uu ku waaro ka dukuli اkaafiriina wاlmushrikiina wاlmunaafiqiin nooca labaad waa dukulu amadiyun inuu naarta galo muddo uu ku jiro dukuluha ilى amadi maxduud muddo xadidan inuu ku jiro ha dheeraata ama ha gaabnaatay sida ka dukuli اlmuwaxidiin aladiina lahum sayi'aat istaxaqu biha dukula الnaar sida kuwa muwaxidiintaa ee ku dhintay dembiye ay ku mutaysteen gelitaanka naarta ilaahay naarta u geliyey dukuulkoodu abadi maaha waa amadi yadkuluunaha ilaa amad mudday ku jireen uma yakhrujuuna minha haddaba dukuulka xadiidkan lagu sheegay dakala naar la yihi ma amadiba waa mid mudaysan mise waa abadi waa weligiiba waa abadi sida saxiixa ah waayo waxa naarta lagu gelaya ayaa ashirkul akbar nacam qofka shirkul akbar naar ku galaana naarta uu ku waaraya wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbاb أna fiihi أna الshirka muujibu lidukuli الnaar waa xadiidka ku jirta shirkigu inuu sabab u yahay gelitaanka naarta wma kana muujiba lidukuli الnaar wajب الkhawfu minh wixii naar qofku inuu galo waajibinayana de qofka caqliga lihi waa inuu lafihiisa uga baqo cabdiرaحman بن xasan wuxuu yihi فتح في qرة عyون الموحدين وhذا الحdيث فيه التحذير من الشhirك أيضا والتخويف minه dليilka شhaنaad ee u dambeeya dليل خامس ولمسلم مسلم waxaa usugnaadu wariya عن jaaبirin uu ka wariyey أن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاala wuxuu uhi maن لaqya الlaha qofka dhinta laa yushriku isagoon u shariik yeelayn bihi ilaahay شhayئa dakla الجنة jannaduu gelaya ومن laqiyaw ka ilaahay la kulmay bimacnaa geeriyooday yushriku bihi isagoo ilahay usharikelya shay-ana dakala naar naarta ayuu gelaya man laqiya laa macnaheedu waa maxay ay maata waa dhinta laa yushriku bihi shay-an waa nakira fi siyaaqi shar shay-an waa nakira fi siyaaqi shar shirkiguna halkan yaxtamil an yakuuna alakbar wa an الأصغر haddaynu ku xambaarno ashirku اakbar dukuulkiisa uu naarta gelaya dukuul abadiya buu noqonaya dakala naara ay abadan weligii wuu ku jiraya haddaynu ku xambaarno ashirku اlasqar oo shirku اlasqar ku dhintana dukuulku muxuu noqonayaa amadi macnaa mudda ayuu ku jirayaa waxaanay u dhowday wallahu aclam shirkiga xadiidkan in looga jeedo ashirku اakbar waana sida culimada qaarkood ay xadiidka ula dhaqmeen sida nawowi iyo abulcabaas alqurطubi iyo markay sharaxayaan dakala اljana qofka shirki la-aan dhintaa jannaduu gelayaa horeynu u sheegnayo waa min adilati اlwacdi wey waa ballanqaad oo bimacnaa inuu shirki la-aan dhintaa waxay sabab u tahay inuu jannada galo sababtuna maxay leedahay shuruud iyo mawaanic waa haddii shuruuddeedii la helo mawaanicdiina la waayo waman laqiyahu yushriku bihi shaya dakala الnaar ay man maata calى shirki sayataxaqaq dukuluhu الnaar xadiidku maqsuudka baabka xaguu inaga tusanaya ana fi waxaa ku sugan ana shirka shirkigu muujibun inuu waajibinayo lidukuli الnaar wama awjaba dukula الnaar faxaqu an yukhaafa minh wixii waajibinaya sababaya naar gelisteedna ta in laga baqo weeye qaala fihi masaa'il alأulى alkhawfu min الshirk baqaa shirkiga laga baqo xaggee laga qaadanaya aayadda koobaad in allaha laa yakfiru an yushraka bih iyo aayadda labaad nabi llahi ibraahim uu ka baqay shirkiga iyo xadiidka aqwafu ma akhaafu calaykum shirk اlasqr kulu hada yujib اlkhawfa min ashirk athaaniyatu ana ariyaaa istusidu min ashirki bay ka mid tahy oo nebigaaba dee ku sheegay u yihi akhwafu ma akhaafu calaykum shirk اlasqr markii la weydiiye na yihi alriya anahu riyaagu min ashirk alasqar buu ka mid yahay shirkulasqarka oo nebiga calayh isalaatu wasalaam yihi alriya weeye shirkulasqarku lakin hal yumkin an yakuna shirkan akbara ma dhici karta riyaagu inuu shirkulakbar noqdo masaladaas sata'ti fi baab ma jaءa fi الriya baabkaasaynu insha allah kaga hadla alraabicatu annahu shirkigu akhwafu maa waxa loogu baqa badan yahay yukhaaf minhu looga baqayo cala الsaalixiin annahu shirkul asqar ku dheh akhwafuma waxaa loogu baqan badnay yukhaaf minhu looga baqanaya cala asaalixiin oo dee saxaabadii oo saalixiina oo iimaankoodu xoog badan yahay tawxiidkoodu qawi yahay ayuu nebigu shirkul asqarka uga baqay ka akbarka laftiisa qofka waa looga baqaya laakiin qofka tawxiidka yaqaan hadda la socda ee tawxiidku qalbigiisa uu ku weyn yahay ee ku camal fala labada shirki ka loogu baqa badan yahay waa shirkul asqarka wey shaydaanku hadduu shirkiga weyn iyo gaalnimada kuugu taag heli waayo shirkul asqarka daminkiisu kuu dhiganaya alkhaamisatu qurbu ljanati wannaar jannada iyo naartu siday addoonka ugu dhow yihiin waman maata bishirkin dakhala annaar waman maata bigayri shirkin dakhala aljanna walam yajcal baynahu wa baynaha ila almowt lam yajcal baynahu wa bayna annaar ila almowt cala shirk walam yajcal baynahu wa bayna aljanna ila almowt cala atawxiid axaadiid kalena oo caddaysay say eh, jannada iyo naartuba addoonka ugu dhow yihiin oo aljanatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki nacli wannaaru kadalik asaadisatu aljamcu jamcinta la jamciyey ee la wada sheegay beyna qurbihimaa labadoodaba dhowaanshooda fii xadiidin waaxidin oo xadiidka jaabira man laqiya laa laa yushriku bihi shay-an dakla اljana waman laqiya yushriku bihi shayئa dakla الnaar asaabicatu masalada toddobaad anahu arinku wuxuu yahy man laqiyahu ka ilaahay la kulma yushriku bihi shayئa dakla الnaar isagoo ilahay u shariik yeelaya kala kulmaa naartu gelay walow kaana min acbad الnaas dadka ka u cibaado badan ba ha noqdee o alcibaadaةu laa tanfacu maca shirk cibaadada nafci ma leh mar haddii shirki meesha uu yaal oo almushrikuun kanuu yacbuduuna allah kanuu yaxujuun wayasuumuun wayataصadaquun wayusaluun kulu hada ma nafacahum bisabab shirk ilahay baana sheegay qofkii shirki ku dhintay inaan cibaado iyo wanaag uu sameeyey aanu anfac ahayn waqadimna ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaan manhuura marka maslada wuxuu ka soo qaatay man laqiya laa yushriku bihi shaya dakla naar mantuna cumuum bay faa'ideynaysa sawaء kaana kahiira اlcibaada aw qaliila اlcibaada aw caadima اlcibaada mid cibaado badan ha noqdo mid cibaado yar mid aan cibaadaba la iman ba ha noqdo mar hadduu shirki ku dhinto naar buu gelaya inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu عalayhi اljanata wama'waahu الnaar lianna shirka yuxbit اlacmaal falaa tanfachu cibaadatu shirkigu acmaashii buu burinaya marka cibaadadii ma anfacayso athaaminatu nusqa qaarkood saa si ka yara duwan baa ku qoran man laqiya allaha laa yushriku bihi shaya dakla اljana waman laqiya yushriku bihi shaya dakla الnaar oo labadaba in la israaciya riwaayaadka qaarkoodna way kala nuska qaarkoodna way kala horreysiiyeen athaaminatu almasأlaة اlcadiima waa masalada weyn oo ah su-aal اkhaliil weydiinta ilaahay uu weydiiyey nabiy llahi ibraahim lahu naftiisa u weydiiyey walibanihi iyo inamadiisaba wiqaayata cibaadati اlasnaam asnaamta caabudistooda ilahay inuu ka ilaaliyo wajnubni wa baniya nacbud alasnaam marka muxuu musanifku masaladan ugu sifeeyey inay tahay cadiima lanu cidda baryadan samaysay waa nabiy llahi ibraahim oo ah waxa weeyaan abu lambiya wa imaam اlxunafaa wa khaliil الraxmaan ayaa shirkigii ka baqay dadkii shirkiga ugu fogaabu ayuu kamid ahaa marka waa masale cadiima in nabiy llahi ibrahim shirki uu ka baqo waxaanay tusinaysaa sida ay waajib u tahay qof waliba inuu shirkiga ka baqo ataasicatu ictibaaruhu damiirku nabiy llahi ibraahim buu noqonayaa cibro qaadashada nebi ibraahim uu ku cibro qaatay bixaali lakhar dadka inta u badan xaalkooda waxyaabaha markaa waajibinaya shirkiga in laga baqo waxaa ka mid a sidaynu hore u sheegnay kahratu lwaaqiciina fiih marka nebiy llahi ibraahim inuu shirkiga san uga baqo maxaa sababay wuxuu ku cibro qaatay dadka shirkiga ku dhacaya badnaantooda maxay taa u daliil liqowlihi uhi rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas markaa sababu khawfi ibraahim min ashirki waa maxay wa ana alakthara qad dalla bicibaadati اlasnaam falam yatakhalas minha ila alqaliil dadka badankoodii baa cibaadatu gayr ilahi ku lumay in yar baa ka badbaaday taasaa baqaha ku beertay laakiin waxa yaro ah ishkaala bixaali اlakhar halka uu yihi waxaa fiican u yidhaha bixaali lkaiir waayo aayaddu may odhan adlalna akthar annaas waxay tihi kaiira min annaas akthar iyo kaiirna way kala xeel dheer yihiin macnahooduna waa kala duwan yihin alcaashiratu fiihi waxaa ku sugan baabka tafsiru laa ilaha ila اllahu baa ku sugan kama dakarahu bukhaariy siduu bukhaari sheegay marka asalku dee damiirka waa wax halka ugu dhow in loo celiyo ilaa inay qariina diidda mooyaane oo imika uma celin karna aayadda rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas waayo wuxuu odhan lahaa fiihaa buu odhan lahaa hadduu aayadda u jeedo waa ta labaadee meel uu bukhaari ku sheegay aayaddan isagoo markaa tawxiid u deliishanayana lama sheegin marka culimadu way isku khilaafeen masaladan musanifku halu ka soo qaatay culimada qaar waxay idhahdeen fiihidu waa baabka oo dhan fiihi ay fi hada baab tafsiru laa ilaha illa allah oo adilada baabka o dhami laa ilaha illa bay noo fasiraysa way adilada baabku maxay sheegaysaa cibaadat llah wa tarku cibaadati gayr illah macnii laa ilaha illahna waa intaas in ilahay la caabudo cibaadatu gayr illahina laga tago culimada saa ku fasirtay yihi halkaasuu ka keenay waxaa kamid ah ibn cuthaymiin alظaahiru anaha tuukhadu min jamiici اlbaab lanna laa ilaha ila اllah fiiha nafyin wa ihbaat laa ilaha illa waxay ka kooban tahay nafyu cibaadati can gayr اllah wa ihbaat cibaadati lilah baabkuna intaasuu ka hadlaya ihbaat اlcibaada lilah iyo nafyuha can gayr اllah sulayman ibn cabd llahi fi sharx taysir caziz اxamid isagu wuxuu tilmaamay ana hadi اmasأala maakuuda min xadiidi jaabir masalada musanifku inuu ka qaatay xadiidka jaabir oo man laqiya allaha laa yushriku bihi shaya dakla اljana waman laqiya yushriku bihi shaya dakla الnaar oo xadiidku muxuu tilmaamayaa tarku shirk shirkiga in laga tago laa ilaha illa macnaheeduna waa tarku shirki waa in shirkiga laga tago oo wuxuu yihi qaala musanif nacam qala raximah اllah wafiihi tafsi qala اmuصنif wafiihi tafsiru la ilaha illa اllah kama dakarahu الbukhaariyu fi صaxiix yaعni wuxuu ujeedaa musanifku ana macna laa ilaha ila اllah tarku shirk laa ilah macnaheed waa in shirkiga laga tago ifraad iba wa ifraad اllahi bاlcibaada cibaada ilahay lagu koobo wاlbara'aةu miman cubida siwaa laga beri noqdo cid kastoo la caabudoon isaga ahayn kama bayanahu اxadiiث xadiidkuna waa kee xadiidu jaabir laakiin ishkaal mar walba waxay nagu noqonaya kama dakarahu الbukhaarي xagguu bukhaari masaladan ku sheegay mas'aladani waxay muujinaysaa cilaaqada xooga badan alimaam maxamed bin cabdilwahaab uu la lahaa kitaabka saxiix الbukhaari in badanoo abwaabta kitaabkan kamidina waa maakuudat min saxiix الbukhaari lafdan aw macnan saxiix الbukhaari uu ka soo qaatay lafdi ahaan ama macna ahaan in badan oo axaadiida kamidina waa axaadiiu albukhaari axaadiida waxa weyaan uu daliishanaya kitaabkuna de waa kitaabu adila saad aragto aayaad iyo axaadiid iyo aathaar saynu hore u sheegnay bal maxaa ku qorna la ictiraabaa ee la qabsadaa la idhaahdaa waxaas waa khalad haddana waa kitaabkay ugu necab yihin khuraafiyiintu iyo qubuuriyiintu qubuuriyin qubuuriyiin suufiya ha noqdaan ama qubuuriyiin cid kale ha noqdaan mas'ala lmunaasaba hal kullu suufiyin qubuuri suufi kasta min qubuurihi la waxaa laga leeyahay qof tasawuf ku jira iyo zuhdi iyo arrimahaas ama bacdu lbidac almutacaliqa bitasawuf lakin aan qubuuri ahayn oo muwaxida shirkiga ka maran kullu qubuurina suufi maaha waxaa dhici karta de inuu shiici yahay qubuuri ah ama qubuuri kale mutacaliq bilqubuur lakin aan suufi ahayn waxaan la yaabo axadu alaba uu isoo diray laba hadal oo aan leeyahay oo masalada ku saabsan oo ay moodayaan inay iska hor imanayaan oo in la yidhaahdo suufi kasta waa qubuuri ayaan mararka qaarkood ka hadlaan ihi sax maha waxaa kaloon ka hadlay suufiyiin qubuuriyiini inay jiraan qof kastoo caqli leh oo luqada lagu hadlayo fahmaya labadaas inaan iska hor imanahayn u garanaya haddii la idhahdo suufiyiinta qubuuriyiinta ah oo suufiyada qaarkood wasfigaa loo sheego macnaheedna waxa weeyaan suufi kasta waa qubuuri oo hadalkii ahaa suufi kasta qubuuri maaha bay ka hor imanaysaa miya laa abadan suufiyiin qubuuriyiina baa jira mar kuwaasaa laga hadlaya marna waxaa laga hadlayaa qof kasta oo suufi inaanu ahayn qubuuri iyo xabaalo caabud inaan ahayn calaa kuli xaal waxaa daahira wallahu alam musanifku inuu u jeedo macna laa ilaha ilا اllah wa an yatruka ducaaء nid oo mas'aladan uu ka soo qaatay xadiidka man maata wa huwa yadcuu min duni اllahi nidda dakla الnaar inuu ka soo qaatay maxaa halkaa cidhiiriga inaynu gallo maxay nagu kalifay waxay nagu kalifay hadalkan uu raaciye u leyahy kama dakarahu الbukhaarي bukhaari muxuu sheegay de bukhaari wuxuu sheegay baab wa min الnaasi man yatakidu min duni اllahi andaada baabkaasuu ku sheegay xadiidka cabdillahi bn mascuudna oo aayadda tandiidka ka hadlaysa iyo xadiidka cabdillahi bn mascuud uu baabkaa ku wada sheegay marka dakara alandaad wاlxadiiثu dakara alandaad xadiidkan cabdillahi bn mascuudna andaad buu ka hadlaya marka xadiidkaasi ayaa macna laa ilaha illa اlah uu ku sugan yahy o macna laa ilaha ila اllah waa tarku nid tarku jacli nidin lilah in ilaahay nidi loo yeelo macanaa mid loola masaynayo fii khasaa'isihi kuliha aw fii bacdi khasaa'isihi waayo alxaadiyata cashara fadiilatu man salima min ashirk fadliga dadka kale u dheere qofka shirkiga ka badbaada oo fadligiisa maxaa a in dunuubta kale ilahay hadduu doono u dhaafayo wayakfiru ma duna dalika liman yashaa fadligiisa waxaa ka mida inuu janno geli doono waman laqiya la laa yushriku bihi shaya dakala اljana sawaء dakalaha ibtidaan aw ma'aalan horaha ka galo ama mar dambe ha galee marka asalaamaة min الshirki waa sabab cadiim min asbaabi dukuli الjanati wالnajaati min الnar wa sabab weyn oo kamida sababaha naarta lagaga badbaado jannadana lagu galo wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamed